alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma bacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhnay digrigii boqol iyo lixaad maa yaquulu man ataahu amrun yasuruhu aw yakrahu waxa uu odhanayo qofka u yimaado ama hela arrin ka farxiya ama uu nacayo maa yaquulu waxa odhanaya man ataahu ka u yimaado amrun arrin yasuruhu farax gelinayo oo uu ku farxayo ow ama yakrahu uu nacayo qofkii uu yimaado waxa odhanayo kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu aha idaa ataahu lamru arrin markuu yimaaday yasuruu farax geliya qaala wuxuu odhan jiray alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii allaha binicmatihi nicmayntiisa iyo fadligiisa tatimu ay ku dhammaystirmayso asaalixaatu waxyaalaha wa wanaagsani waidaa ataa ulamru markuu u yimaado arrin yakrahu uu naco aanu jeclaysanna qaala wuxuu odhan jiray alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay calaa kulli xaalin xaalad kastaba ilaahay ayaa ku mahadloo mahadi ay ugu sugnaatay xadiidkaa waxaa warinaya ibnu maaja waxaa warinaya ibnu sunni baa camalulyowm waleyla ku warinaya xaakim baa mustadragiisa ku warinaya xadiidkuna waa xadiid saxiixa waxaana laga warinayaa caaisha lafdiga ibnu maajana wuxuu ahaa caaisha waxay tihi kaana rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa idaa ra'aa maa yuxibu markuu arko wuxuu jecel yahay qaala alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat ayuu odhanayay waidaa ra'aa maa yakrahu wuxuu nacayo markuu arkana qaala alxamdu lilaahi calaa kulli xaal sidaas ayuu odhanayay lafdiga imaamu alxaakim le isna kaasoo kale weeyaanoo cayisha waxay leedahay kaana anabiyu idaa ataahu alamru yasuruh markuu u yimaado arrin farax geliyaa qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat waidaa ataahu lamru yakrahuhu arrin uu karhayo ou nacayaa markuu yimaadana qaala alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ayuu odhanayay macnuhuna waxa weeye alxamdu mahad iyo ammaanoo dhammi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allaha binicmatihi isaga nimcayntiisa iyo fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo samafalgiisa tatimu ay ku dhammaystirmayso asaalixatu waxyaalaha wawanaagsanin waxyaalaha wawanaagsan ee qofku uu doonayo hadday tahay adduunyo iyo hadday tahay aakhiraba waxa ay ku dhammaystirmaysaa oo lagu helayaa waxa weeye waa ilaahay nicmayntiisa iyo fadligiisa iyo saafalgiisa wax kaloo ku imanaysaay ma jirto arrin adduunyo iyo mid aakhiro oo wanaagsaniba waxa uu ku hagaagayaa waxa weeye ilaahay fadligiisa iyo nicmayntiisa iyo ixsaankiisa iyo sabaafalgiisa weeye marka ay arrin uu nabcaysanayaa u timaadana wuxuu odhan jiray alxamdu mahad lilaahi ilaahay u calaa kulli xaalin xaalad kasta oo aan ku sugannahay ilaahay ayay maxadi u sugnaatay ayuu odhanayay xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa adduunyadu qofna saafi uma noqoto qofku waxa uu ku jiraa farax iyo muruga ayuu mar walba u dhexeeyaa wuxuu jeclaysanayo oo uu helo iyo wuxuu nabcaysanayo ama uu dhibsanayo oo la kulma qofka liibaanay waxa weeye qofka ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisaba ku raalli noqda haddii markaa wax wanaagsan uu helo ilaahay mahadiya oo xamdi mahadnaqeed mahadiya haddii wax markaa dur iyo dhibaata ay ku timaadana ilaahay mahadiya mahad sabir iyo mahad markaa ilaahay uu arrinkiisa oo dhan u bandhigayo kaas weeye markaa qofka liibaanay marka xaalad kasta waxaa la doonayaa qofku inuu ilaahay ku mahadyu ilaahay ugu mahadnaqo oo carabka ilaahay uga mahadnaqo oo xubnaha ilaahay uga mahadnaqo oo uu markaa wixii wanaagsanaa ku sameeyo wixii xumaana ka dheeraado qalbigana uu ka mahadnaqo dee uu ogaado oo u raalli ka noqdo ilaahay markaa qadihiisa iyo qadarkiisaba waana calaamadaha iimaanka ayay ka mid tahay iyo waxyaalaha uu ku liibaano qofku adduun iyo aakhiraba fadlu salaati cala nabiyi sala اllahu calayhi wasalam waa fadliga ay leedahay ku salinta nabiga sala اllahu calayhi wasalam lagu salliyo qaala nabiyu sala اllahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man sallaa calaya ka igu salliyaa salaatan salaad ka igu salliyaa ee allahuma salli calaa muxamadin yidhaahdaa ama siiqooyinkii ka dhaadheeraaba ugu salliya sala allahu calayhi isagana ilaahay wuxuu ku salliyayaa bihaa salaaddaa igu salliyey sababteeda iyo daraaddeed casharan toban jeer ayaa ilaahayna uu ku sallinayaa xadiidka waxaa warinaya imaamu muslim ayaa xadiidka warinaya aymo fara badan oo kala gedisanna waa ay warinayaan siba xadiidkii ka hadlayay xagga adaanka nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi markaa maqashaan hore inuu soo marree mu-adinka waxaad tidhahdaan wuxuu leeyahay oo kale aadaankii markuu dhammaadana uma salluu calaya igu salliya kadib fa inuu man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashra ilaahay toban jeer ayuu isagana ku sallinayaa xadiid uu warinayo isagana imaamu muslim abu hureyre laga warinayo hal salaadka igu saliya ilaahay wuxuu ku salliyayaa toban jeer xadiid kale oo iyadana imaamu axmed uu warinayo iyo ibnu xibbaan sanadkiisuna uu saxiix yahay abu hureyre laga warinayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi qofka hal mar igu saliya ilaahay wuxuu ugu qorayaa toban xasano ayuu salligaa ugu qorayaa waxaa kale axaadiidkana tilmaamaysaa inay malaa'igtuna ay ku sallimayso oo xadiid imaamu axmed uu warinayo oo sanadkiisuna xasan yahay laga wariyay cami bnu rabiica nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo khudba aqriyaya ka igu salliya hal salaad malaa'igtuna ka suli maysa inay ku sallido intuu aniga igu sallinayo marka malaa'igtina dembi dhaaf ayay ilaahay weydiinaysaa markaa ha yaraysa addoonku ama ha badsado mar haddii wuxuu ku helayaa tay malaa'igtoo ku sallida iyo ilaahay oo isagana markaa ku salliya ha badsado amaba ha yarayso waxaa kaloo xadiid xadiidkale isagana uu tilmaamayey oo imaamu axmed iyo nasaa-i uu warinayey qofka igu salliya anas ibnu maalik baa laga warinayaa hal salaadka igu salliyaa ilaahay wuxuu ku salliyayaa toban salaadood toban dembina ilaahay waa uu kaga dhaafayaa xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa yacnii barakada iyo fadliga iyo qiimaha ay leedahay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo lagu salliyaa weliba ajri laabanlaaban inaad ku helayso ayayna tusinaysaa sida axaadiida kale ay tilmaamayso in sayi-aadna markaa lagaaga dhaafo oo toban sayi-ana lagaaga dhaafo toban derajana kor lagugu qaado toban jeerna ilaahay kugu salliyo malaa'igtuna markaa ay kugu sallido ayay markaa keenaysaan waana qaadasho amarkii ilaahay in allahu malaaikatu yusalluuna cala اnabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayh wasalimuu tasliima ilaahay wuli ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay ku salliyaan nabiga sala allahu calayh wasalame kuwa ahliya nimir idinkuna ku salliya oo salaama baa ilaahay yidhi haddaba garanay dee salaamta nebiga sal sl aynu ku salinayno oo waxa weeye allahuma salli calaa muxamadin ama siiqooyinkii markaa ka dheera oo loogu salliyo oo markaa ay tahay macnaheedu ilaahayow ammaan oo markaa marawla calaaga ilaahayow ku xus sidau markaa imaamu lbukhaari abucaaliya taabiciga isagoo ka warinaya salaatullaahi hanaahu calayhi cinda almalaa'ika waxa weeye waa ilaahay oo ku ammaana malaa'igta agteeda salaatulmalaa'ikana wuxu uhi waa duco markaa haddaba sallintanuu ilaahay ku sallinayo addoonka toban jeer nebiga ku salliya culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa weeye ilaahay baa markaa ajarkiisa u labanlaabayo oo ajar labanlaaban ayaa ilaahay uu siinaya ilaahay waa u naxariisanaya ajrigiisana waa u labanlaabaya iyo maya waxay noqonaysaa sidaa nebigaba kusallintiisu ay ammaantiisa u ahayd ilaahay baa ku ammaanaya oo ku xusayaa yacni malaa'igta dhexdeeda wain dakaranii fii malayin dakartuu fii malayin khayrin minhum sidii xadiidkaasoo kale uu ahaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in salliga nebiga sala allahu calay wasalam la badsadaa inay tahay awqaad iyo wakhti kastaba mid sunno ah weliba waxaa la sii adkeeyey habeenka jumcada iyo maalinta jumcada xadiidka abu daawuud uu warinaya nasaa-i waxaa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam yidhi maalmihiina waxa ugu fadli baad maalinta jumcada waxa badsataan sallinta ay gu salliyaysaan fa ina salaatikum macrudatun calaya salaadiinna waa laysoo bandhigayaay waxaa kaloo nabigu sala allahu calayhi wasalam yidhi xadiid imaamulbayhaqi sunan alkubraaga uu ku warinayo sheekh albaanina sanadkiisa xasan uu ku tilmaamay agtiru salaata calayhi yowma aljumuca wa leylata aljumuca badsada salliga ay gu salliyaysaan maalinta jumca iyo habeenka jumcada faman sallaa calayha salaatan sala allahu calayhi cashran ilaahay toban jeer ayuu ku salliyayaa qofka aniga hal salaad igu salliya salliga nabigana sala allahu calayhi wasalam dee waataynu sabaro culimmada waxaa ugu yara allahuma salli calaa muxamed ayaa ugu yar ta ugu wanaagsan ee ugu dhammaystiran waa siiqada ibraahimiyada allahuma sali calaa muxamadi wcala ali muxamadi kama salayta calaa ibraahima wcala ali ibraahima fi lcaalamiin inak xamiid wbaarik calaa muxamadi wcala ali muxamadi kama baarakta calaa ibraahima wcala ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid siiqada ibraahimiyada la yidhaayo oo markaa riwaayaadka siyaroo kala gedisan u soo aroortay ayaa loogu saleeyay ama taa gaabana culimmadu ay sheegeen markaa salliga nebigu dee qasaa'id la qaado iyo mawlid la akhriya maaha shallaad iyo markaa durbaan iyo wax la tunto ma aha haddii salliga nebiga markaa taa laga dhigay salliga nebiga uu sheegayo ilaahay uuna faray ee rasuulkiisuna uu sheegay ajriga in laga helayo waa taa ilo xadiidka ku soo marray shallaad iyo durbaan iyo tumasho maaha markaa wa qaala sal allahu calayhi wasalam waxaa kalu yihi laa tajcaluu qabrii qabrigayga ha ka yeelina oo ha ka dhiganina ciidan ciid ha ka dhiganina wasalluu calaya igu salliya fa ina salaatakum salaadiinnu tabluqunii waa ii soo gaadhaysaa xaydu kuntum meel alliyaaliyo meeshaad joogtaanee ku sugantiinba waa idin soo gaadhaysaaye halkaad joogtaanba igaga salliya xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya imaamu axmed sanadka xadiidkana waa saxiix culimada qaarkoodna xasan ayay ku tilmaameen saxaabiga laga warinayaana waa abu hurayra waxaanu leeyahay riwaayada abu daawuudka nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu laa tajcaluu buyuutakum qubuuran guryihiinna qubuur ha ka dhigina yacnii guryihiinna qubuur ha ka dhigina guryihiinna salaadaha sunnahdaa ku tukada oo qur-aanka ku akhrisa oo qubuur ha ka dhigina sida qubuurta oo kale walaa tajcaluu qabrii ciidan qabrigaygana ciid ha ka dhiganina oo bimacnaa ciid ha ka dhiganina qabrigayga waxaa loo jeedaa ciiddu dee waxaa soo noqnoqonaya ee laysugu imanayo ee loo kulmayo weeye ha ka dhiganina markaa qabrigayga ciid oo mar oo aad doonaysaanba inay isugu timaadaan oo a u soo safartaan oo u soo socdaashaan oo dabeedna intaa isugu timaadaan oo dul timaadaan igu sallidaane sidaa ciid ha uga dhiganine wasalluu calaya aniga igu salliya meel kastoo joogtaanba fa inna salaatakum sallinta a igu sallidaan tabluqunii waa ii soo gaaraysaa xaydu kuntum meel alliyaan iyo meel kastoo joogtaan iyo meel kastoo aa ku sugantihiinba waa ii soo gaaraysaaye allahuma salli calaa muxammadin iyo siqooyinkii kale markaa dhaha baa nebigu sala allahu alay slam leeyay xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay xaaraan tahay in qabriga nabiga sala allahu calayhi wasalam yacnii rarka loo adkaysto oo loo safro in loogu kulmo sida ciidda oo kale in loogu kulmo oo laysugu tago in qabrigiisa markaa laysku dhadhajiyo waxaasoo dhammi waxaanay markaa diintu aanay bannaynin weeye laakiin in loo safro ayadu ma bannaana oo nabigu salى اllahu alayhi wasalam wuxu uhi laa tushadu rixaalu ila ilaa halaaثati masaajid rarka looma adkayso meel iyadoo cibaado loogu tegayo saddex masjid mooyaane masjid alxaraam iyo masjidka nabiga salى اllahu alayhi wasalam iyo masjid aqsa saddexdaas ayuunbaa rar loo adkaysaa marka iminka dee xajka oo kale la tegayo waxa loo qasiyaayo oo loo socdaalaa waxa weeye masjid nabowiga inaad ku soo tukato inaad markaad masjid nabowiga tagta qabriga nabiga sala lla ly slam booqataana oo aad ku sallidoo saamtana iyana mid sunno ah weeye laakiin inaad u socdaasho ood u qasado ayaan la ogolayn nebigu sala allahu alay slam meel rar loo adkaysto oo socdaal loo gala saddex masjid unbaa jira si aad ugu soo cidaas masjid alxaraam masjid rasuul oo masjid madiina iyo masjid alaqsa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam meel kasta oo aad joogta ama u dhowow ama ka dheerawe nebiga sala allahu calay wasalam uu gaadhayo markaa inaad ula qasadood la dul tagtaa ari markaa wax fadli dheeraadaho ay leedahay aanay jirin waxaa markaa xadiid ku soo aroortay arrintaa tilmaamaysaana waxay tilmaameen culimmadu inay xadiid daciifa ama xadiid makduubaah oo nebiga sala allahu calayh wasalam lagu been abuurtay inay yihiin ayay tilmaameen cidda markaa dee madiino joogta ama masjidka booqataana dee waxay u salaamaysaa ay u siyaaranaysaa markaa sidii sharciga ahayd ee saxaabadiisi ay markaa u siyaaranayeen inaad markaa salaando aada ku sallido oo aad markaa iskaga gudubto laakiin inaad markaa barido inaad halkaa ku ducaysato inaad gidaarada isku dhadhajiso sida dadka markaa aan waxba garanayn ay sameeyaan taasi markaa ma bannaano mar haddii laga hadlayo qabrigii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu nabigu leeyahay qabrigayga ciid ha ka dhiganina oo sidaa markaa ha isugu imanina oo meelaa markaa ku soo noqnoqotaan oo aada dul fadhiisataan oo ay isugu timaadaan ha ka dhiganina uu leeyahay qubuurtii markaa dadka kale ama awowyaashii ama awliyadii iyo dadkii u wanaagsanee saalixiinta ahaa ayaguna waa kasii awlaysan tahay sheekha axmedmiabaadi la ilaahiye kitaabkan cawnulmacbuudka ee abu daawuudka sharxa ayaa wuxuu leeyahay wayuukhadu min hada alxadiid xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa an ijtimaaca alcaama culimo maahee dadka caamadahan waxba garanaynin isu ay isugu yimaadaan fii bacdi adlixati alawliyaa awliyada qubuuraheeda ay isugu yimaadaan fii yowmin aw shahrin maqsuusi min asana maalin ama bil ka mida sanadka wayaquluuna dabeetana ay odhanayaan haadaa yowmu mawlidi sheekh fulaan waa maalintuu sheekh hebel dhashay waa maalintii siyaaradii sheekh hebel waya'kuluuna wayashrabuun oo halkaa ay wax ku cunaan ay ku cabbaan warubamaa yarqusuuna fiihi inay markaa ku xadfeeyaanay markaa isku laba rogaanna marka ay dhargaan waaba la arkaaye manhiyun canhu sharcan waa wax sharci ahaan la diiyey oo aan la ogolayn wa calaa waliyi lamri dadkaa ciddii markaa u madaxa ee ay doorteenna waxa saaran radcuhum calaa daalik arrintaa inuu ka celiyo wa inkaaruu calayhim inuu ku inkiro ku diido wa ibtaalu inuu buriyo wa ta'diibu in imtanacu hadday diidaanna weliba waa inuu edbiyaa inuu edab markaa u sameeyo markaa tacsiir iyo ganaax ku dhufto weeye haddii ay markaa diidaanoy oy waddada markaa saxda ah ay markaa mari waayaan wa qaala sala allahu calayhi wasalam waxa kaloo yidhi albakiilu qofka bakiilka ahi man dukirtu cindahu waa ka agtiisa laygu sheegay falam yusalli calaya ee dabeetana aan igu sallinin xadiidka waxaa warinaya imaamu tirmidi waxaa warinaya imaamu axmed imaamu nasaa-i ayaa warinaya sunanu kubraaga ayuu ku warinayaa xadiidka sanadkiisuna waa saxiix cali bn abi aalib saxaabiga ayaa laga warinayaa waxaanu nabigu sala allahu calayhi wasalam yihi albakiilu qofka bakhaylka la yidhaahdaa man dukirtu cindahu waa ka agtiisa laygu sheegay magacayga maqlay falam yusalli calaya ee aan igu sallin allahuma salli calaa muxamed sala allahu calayh wasalam aan odhanin xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa boorin laynagu boorinayo laynagu tirtirsiayo inaynu ku salino o salaamno nabiga sala allahu calayhi wasalam markastoo aynu magaciisa markaa maqalno ama markastoo aynu qorayno si aynaan markaa dee ajriga iyo fadligaa weyne ku salinta nabiga sala allahu calay waslm aynu ka helayno aanu qofku markaa u seegin ama aanu markaa iska geeswaranu iska hujinin waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofka intuu maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam magaciisa ku sallii waayey inuu yahay qof bakhayla oo marka ugu horeysa nafdiisii ayuu kaga bakhaylay oo khayr weyn ayuu seejiyey waayo markuu ah hal mar ku salliya ilaahay baa ku sallinaya toban jeer oo malaa'igta ayaa ku sallinaysa o u ducaynaysa o dembi dhaaf u weydiinaysay oo ilaahay baa sharfinaya markaa malawil calaaga ku xusayey intaasoo dhan ayuu markaa nafdiisii kaga bakhaylay waana qof waxa la yidhi qalbiga uu xanuun kaga jiro ama qalbiguba uu dhintay qofkii magaca nabiga sala llah alay slam maqlaya ee aan ku sallinaynin nabiga sala allahu calayhi wasalam weliba hadduu qofku yacnii u bareero inuu ku sallin waayo dee waciid iyo goodi adag baaba u soo aroorayoo nabigu sala allahu alay sl uu radiba anfu rajulin dukirtu cindahu falam yusalli calaya waxa sangiisu booroobay bimacnaa waxa dulli iyo khasaare iyo liidasha ay u sugnaatay nin haweenaydina waa la mid dukirtu cinda waagtiisa laygu sheegay falam yusalli calaya oon dabeeta igu sallinin marka waa in nabiga sala اllahu alay slam markastoo magaciisa aada maqasho aada ku sallidaa wa qaala sala allahu calayhi wasalam waxaa kaluu nebigu yidhi ina lilaahi ilaahay waxa u sugnaatay malaa'ikatan baa u sugnaatay sayaaxiina oo socdaal badan fil ardi dhulka dhexdiisa dhulka aada u socda oo dhulka wareego aan istaagin yuballiquunii min ummatii oo ummaddayda iga soo gaadhsiinaya assalaama salaamta ay salaamayaan ayay iga soo gaadhsiinayaan xadiidkan waxaa warinaya imaamu nasaa-i baa ayaa warinaya imaamu axmed baa isaguna warinaya imaamulxaakim baa isaguna warinaya sanadka xadiidkuna waa saxiix waxaana laga warinayaa cabdilaahi bnu mascuud saxaabiga ajliilkaabaa laga warinaya waxaanu dee sidaa uu matnigaba inoo yaallo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina saaxa fi lardi markuu dhulka socdo ee uu maro markaa sayaaxiina wasiiqatu siiqatu mubaalaqa oo socod badan oo dhulka aada u socda ayaa ilaahay leeyahay kuwaasoo yuballiquunii min ummati salaam waxay u soconayaan iyo shaqadooduba ay tahay inay ummadayda iga soo gaarsiiyaan salaanta ay salaamayaan bimacnaa waa salliga iyo salaamta ayay markaa iga soo gaarsiinayaan xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa sida uu wen qadarka nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam halka malaa'igtiisa ilaahay uu markaa qeyb dhan uga sakhiray inay dhulka wareegaan oo waxay qabanayaanna ay tahay inay ciddii ku sallida ee soo salaamta nebiga sala allahu calayhi wasalam ay soo gaadhsiiyaan ila waa kila fa ina salaatu tabluqunii xaysu kuntum meel alliyaaliyo meeshaa joogtaanba way soo gaaraysaa fa ina salaatkum macbudatun calay waa la ii soo bandhigayaa malaa'igtaasaa markaa soo gaadhsiinaysa oo u soo bandhigaysa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee nebigu sala allahu calayhi wasalam salaamtaa in la soo gaadhsiinayo laakiin aanu isagu maqlaynin lannu nolosheennan wuu ka baxay oo xayaata barsakhiya barsakh buu ku jiraa markaa nolosheenna wuu ka baxsan yahay idan markaa ma maqlayo hadalkeenne waa sanaamta waa la soo gaadhsiinaya ee isagu toosu maqli maayo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee malaa'igtu inay yihiin khalqi fara badan oo ilaahay amarkiisa fuliya oo qaar dhulka ku sugan yihiin oo qaar samada ku sugan yihiin oo aan ilaahay tiradooda aan la koobi karaynin baytulmacmuurka sabada toddobaad ku yaalla nabigu sala allahu alay slm wuxuu inoogu sheegay maalin kasta toddobaatan kun oo malag ayaa markaa ku tugado tukado aan dib ugu soo noqonin yacnii mid walbana markaa shaqo gaar ah ayaa ilaahay uu yeelay oo kuwan ayaa ka mid ah shaqadan nabi maxamed sala allah alay slm safarada u ah ee soo gaarsiinaya markaa salaadda iyo salaamta ay ummaddiidu soo salaamaan wa qaala sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo yidhi maa min axadin qof ma jiro yusallimu calaya i salaamaya ilaa radallahu calaya ruuxii ruuxdayda ayaa ilaahay ii soo celinaya xataa arudda calayhi ilaa aan ka celiyo asalaam asalaamta ayuu soo salaamay ilaa aan ka celiyo ilaahay ayaa ruuxdayda iiso celinaya xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya imaamu axmed sanadka xadiidkuna waa xasan waxaana laga warinayaa saxaabiga abu hurayra ayaa laga warinayaa waxaa nabigu sala allahu calayhi wasalam leeyahay ma jiro qof islaamaya ilaa hadduu jiro ilaahay baa intuu ruuxdayda ii soo celiyo ayaan salaantaa ka celinayaa xadiid kale oo abu yacla iyo basaariya ay leeyihiin sanadkiisuna saxiix yahay waxau tilmaamay alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun ambiyadu inay nool yihiin ay qubuurtooda ku nool yihiin ay ku tukanayaan ayuu xadiidkaasina tilmaamaya xadiidkana wuxuu tilmaamayey inaan dhulku aanu cunin ee jidhka ambiyada inaanay ciiddu cunin ayaa nebigu sala allahu calay wasalam inoo sheegay iyadana xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa jeclaysiin iyo tirtirsiin laynagu tirtirsiyayo inaynu in badan ku sallino o aynu salaamno rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaanad ku helaysaa dee sharaf daaweyno nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inuu salaanta uu kaa celiyo ayay keenaysaa haddaba xadiidka waxaynu ku tilmaamnay kale in nabigu sala allahu alay sl ama ambiyadu inay qubuurtooda ku nool yihiin xayaata barsakhiya xadiidkanna waxa uu isna u muuqdaa in markaa la salaamo ee lagu saleeyey ruuxdii lagu soo celinayo salaamta u celinayo haddana laga qaadayo ayuu ayaad moodaa dahirkiisu inuu ku tusinayo culimmadu waxay leeyihiin dhowr arrimood bay arrintaa kaga jawaabeen culimada qaarkood waxay yidhaahdeen macnaha ruuxda soo celinteedu way horeysay oo caqiba dafnihiba waa lagu soo celiyey ee macnuhu ma aha inda lagu soo celiya haddana laga sameeya haddana lagu soo celinaya oo bimacnaa waxay ka dhigan tahay maa min axadin ma jiro yusallimu calaya islaami ilaa radd allahu wa ilaa qad radda allahu ilaahayba waa igu soo celiyo hore igu soo celiyey calaya ruuxii ruuxdayda hore ayaa ilaahay igu soo celiyey xataa arudda calayhi salaam ilaa salaamta ka celiyo marka horaaba loogu sii celiyeyoo dabeetana ee salaamta ayaan markaa ka celinayaa ow jaa-ukum xasirat suduuruhum ay qad xasirat saasoo kale ayay ka dhigan tahayoo waxay leeyihiin jumlada xaalka haddii ficil maadi ay ku bilaabanto waxa la qadaraa qad ayaa la qadaraa ilaa qad radda allahu calaya ruuxii ruuxdaydii hore ayaa ilaahay iigu soo celiyey iyo maya ruuxda hadda waxaa looga jeedaa de waa nudqigii iyo hadalkii oo markaa hadalkaasaa ilaahay u soo nudqiga si uu markaas u celiyo uu ugu jawaabana culimmada qaarkood na sidaas ayay yidhaahdeen ee kollaybana waa xayaata barsakhiya oo aynaan markaa inagu dareemi karayno nolosha dee barsakhahee qubuurta iyo taqiyaamahaba teennan loogama qiyaaso ama waxaynu caqligeenna ku garan karno ma aha oo yani mashriq iyo maqrib baa laga hoos salaamaya meel lagu soconaya haddana laga qaadayo waxaynu markaa isaga qiyaasan karayno maaho arrinna qaybiya wey sideedaasaynu markaa u rumaynaynaa ifshaau salaami waa salaanta faafinteeda la faafiyo dadka la wada gaadhsiiyo qaala rasuul llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa tadkhulu ljanna jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa rumaysaan walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa taxaabbuu ilaa isjeclaataan awalaa adulukuma idin tusiyaa calaa shayin wax idaa facaltumuuh markaad samaysaan taxaababtu aa isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum salaamta dhexdiinna faafiya oo caam yeela baa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim waxaa warinaya imaamu axmed waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi waxaa warinaya ibnu maaja xadiidka sanadkiisuna waa saxiix si aanu ku arkayno dee imaamu muslim inuu wariyey lafdi kaleo imaamu muslim leeyahay waxaa nabigu sala allahu calayh wasalam yidhi abu hureyre laga warinayo waladii nafsii biyadihi ilaaha nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee laa tadkhulu ljannata jannada ma gelaysaan xataa tu'minuu ilaa aad rumaysaanoo dee iimaan laydinka helo qofka mu'minnimo ku dhinta walow kaamil aliimaan bayuu ahaanine ayuunbaa janno gala qof marka gaalnimo ama shirki ku dhintay ilaahay naar waa ka janno waa ka xarantirimo ma gelayo qofka mu'minka ah ee iimaan qalbigiisa wuxuuna kaga jiraan in naarta lagu waariyo waa laga xarantinimay oo marka xataa hadduu naarta galo dembigiisa laga soo jaro wuxuu ku dambaynayaa jannada weeye markaa jannadii magaysaa rumaysaan walaa tu'minuu xataa taxaabuu mana rumaynaysaanoo iimaankiinu ma dhammaystirmayo ilaa isjeclaataan oo ilaahay dartii ay isu jeclaataan oo dad isku duman oo isjecel aad noqotaan taana wuxu uhi awala adulukum calaa shayin idaa facaltumuuhu ma idin tusiyaa wax haddaad samaysaan aladu calaa amri idaa antum facaltumuuhu arrin haddaad samaysaan taxaababtum afshu salaama baynakum salaamta dhexdiina faafiya ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi xadiid kale oo ayadana uu warinayo zubayr ibnu cawaam laga warinayo imaamu axmedna uu warinaya iyo tirmidi sanadkiisuna xasan yahay nabigu sala allahu alay slam wuxu dabba ilaykum daa'u lumami qablakum waxa idiin soo gurguurtay oo idiin soo galay cuduradii ummadihii idinka horreeyey cudurkii ummadihii hore alxasad walbaqdaa xasadka iyo isucadhoodka iyo colaadda walbaqdaau isucadhoodka iyo colaaddaasi hiya alxaaliqa waa xiirta baa nebigu xaaliqatu diin diinta ayay xiiraysaa la xaaliqatu shacab timaa ma xiirayso waladii nafsii muxamedin biyadii laa tu'minu xataa taxaabo ma rumaynaysaan ilaa isjeclaataan afalaa unabikum yaanan idinka warramaynin bishayin idaa facaltumuuhu taxaababtum wax haddaad faafisaan haddaad samaysaan aa isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum salaamta dhexdiinna faafiya ayaa nebigu sala allahu alay w slam yidhi dariskeenna qaybtiisana halkaa inoogu joogto wallahu aclam